alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma bacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wzidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay digrigii shan iyo toddobaatanaad waxaa sheekhu uhi ma yaqulu maa yaquulu saa'imu idaa saabahu axadun waxa uu odhanayo qofka sooman marka uu caayo qof ama uu la dagaalamaba wuxuu odhanayaa innii saa'imun anigu waan soomanahay innii anigu saa'imun waan soomanahay ayuu odhanayaa sidaa inuu odhanayo waxaa warinaya imaam bukhaari iyo muslim ayaa warinaya saxaabiga aba hureyre la yidhaahdana waa laga warinayaa waxaanu ku yimi oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi si aba hureyre laga warinayo asiyaamu junna nebigu wuxuu uhi soomku waa gaashaan oo naarta gaashaan ayuu uga noqonayaa maalinta qiyaamaha adduunyada wixii xumaa ayuu gaashaan uga noqonayaa falaa yarfus hadal xun yuu ku hadlin walaa yajhal dadka wax magaradka ahi waxa ay sameeyaan yuu samaynin ee qaylada iyo wixii lamida wain imruun qaatalahu hadduu qof la diriro aw shaatamahu aw shatama uu caayo falyaqul inii saa'imun maratayni laba jeer ha yidhaahdo waan soomanahay waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam sii raaciyey waladii nafsi biyadihi ilaaha nafdaydu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay lakhaluufu misaaymi qofka sooman afgiisa urta ka soo baxaysa ayaa adyabu cinda allaahi tacaala ilaah agtiisa ka udgoon min riixi lmiski miskiga urtiisa taa ayaa ilaah agtiisa ka udgoon yatruku طacaama wa sharaaba wa shahwata min ajli wuxuu uga tegayaa buuri raashinkiisii iyo sharaabkiisii iyo wixii u jeclaay o dhan min ajli asiyaamu lii soomku aniga ayuu sugnaaday wa ana ajzii bihi anigaana ka abaalinaya waalxasanatu bicashri amhaaliha lafdiga imaam muslim ee abu hureyre laga warinayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi ida asbaxa axadukum yowman saa'ima hadduu midkiin waa beriso maalin isagoo sooman falaa yarfud hadal xun yaa uu samayn inuu rabasga iyo hadalka xun ha iska ilaaliyo walaa yajhal yaanu dadka wax magaradka ah ee alujahliga ah ee afcaasha iyo ficilada ay sameeyaan saaqaylada iyo saba iyo wixii lamidana yaa uu samaynin oo u la imanin fa in imru'un shaatamahu hadduu qof ey shatamahu caayo ayaa laga wadaa ama uu doono yacni mushaatamadu waxa inuu doonay inuu caayo siuu isaguna markaa usoo jawaabo ow qaatalow ama uula la diriro falyaqul innii saa'imun innii saa'imun anigu waan soomanaya anigu waan soomanahay laba jeer ha yidhaahdo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa fadliyaal badan oo uu soomku leeyahay oo ay ka mid tahay soomku inuu yahay gaashaan qofka uga noqonaya naarta inuu gaashaan iyo asur iyo wiqaayo uga noqonayo adduunyadana dee macaasidii iyo xumaantii ayuu gaashaan uga noqonayaa waxa kale oo nebigu sala llahu alay sl xadidka inoogu sheegay soomku markaas inuu yahay sir ilaahay iyo addoonkiisa ka dhaxaysa abaalmarinta uu ku abaalmarinayaana ay tahay mid isaga markaa labadooda ka dhaxayso cidnaba aan ugu sheegin taas waxaa macnaheedu yahay mar hadduu soomku qiimaha leeyahay waa nafda ayuu layliyayaa si markaa dee wax liyaaliyo wixii xumaay oo dhan uga tago una xaqiijiyo ilaahay taqwadiisii iyo cabsidiisii dee ahaydba markaa maqsuudka soomka laga leeyahay lacallakum tattaquun waxaana loo baahan yahay markaa qofka inuu soomo oo xubnihii soo dhami ay soomaan oo dembiyaashii ay ka soomaan oo carabkiisu soomo oo yacni xubnihiisa oo dhammiba ay soomaan oo uu markaa iska ilaaliyo dagaalka oo uu iska ilaaliyo cayda oo uu iska ilaaliyo hadalka xun oo uu iska ilaaliyo hadalka xun oo aanu soomkiisu noqonin mid markaa dee uu ka soomayuun cuntadii iyo cabiddii waayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiidka ibnu maaja iyo nasaa-i ay warinayaan sanadkiisuna saxiixa yahay wuxuu idhi ruba saayimin liisa lowmi siyaami badanaa qof sooman oo soomkiisa gaajo mooye wax kale aanay uga sugnaanin mid habeen oo dhan taagan oo istaaggiisa iyo cibaadadiisana aan soo jeed mooyaane wax kale uga jirini badana markaa qofku waa inuu isilaaliyaa tan haddaba innii saa'imun dee wuxuu odhanayaa hadal markaa la maqlayo ayuu ku odhanayaa si ciddii doonaysay qowl ama ficil inay ku dhibto ay uga joogsato war waan soomanay war waan soomanay war waan soomanay ayuu laba jeer odhanaya u ku celinaya adducaaءu cinda ru'yati bakurati samar waa ducadii lagu ducaynayey marka la arko midhaha inta ugu horeysa ee soo goda marka la arko waa ducadii loogu ducaynayey wuxuu odhanaya allahuma baarik lanaa ilaahw noo barakee fii hamarinaa midhaha iyaga ilaahayow noo barakee wabaarik lanaa fii madiinatina magaaladeeda ilaahaw noo barakee wabaarig maa fii saacina ilaahu saac iyaga noo barakee wabaarigna maa fii muddina ilaahu iyagana noo barakee ayuu odhanayaa in sidaa markaa la odhanayo waxaa warinaya imaamu muslim ayaa warinaya imaamu maalig baa isaguna muwadac ku warinaya nasaa-i baa sunan alkubraaya ku warinaya ibnu xibbaan baa fii saxiixi isaguna ku warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga abu hurayra ayaa laga warinayaa waxaanu ku yimi oo uu leeyahay burayra waxay ahaayeen dadku idaa ra-ow awala samar midhaha u horeeya ee u soo gaa markay u bislaadaan jaa-uu bihi ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay ula iman jireen ay u keeni jireen dabeetana nebigu marka uu wax ka qaato ayuu ducadan allahuma baarik lana fii hamarina wabaarik fii madiinatina wabaarik lana fii saacina wabaarik lana fii muddina ayuu markaa odhanaya madiinana markaa si gaara ayuu ugu sii ducaynayey saas ayay markaa xadiidu ay wada tilmaamaysaa macnaheeduna waxa weeye allahuma baarik lanaa ilaahay ou noo barakee oo khayrkeeda markaas ilaahay ou noo badi fii hamarinaa midhaha yaga kuwan hore iyo kuwa dambeba ilaahay ou noo barakee wabaarik lanaa fii madiinatina magaaladayada ilaahay ou noo barakee oo dee magaalada madiine oo ilaahay u barakeeyey ayaa nebigu joogay qof kastaama dee halkuu joogo ayuu markaa ugu ducaynaya ilaahay inuu barakeeyo wabaarik lanaa fii saacina saac iyaga noo barakeeyo saacu wax wax lagu miisi jiray oo muggiisu uu ahaa afar sacadoo saa la ysugu qabtay ayuu ahaa wa muddina wabariknaa fii muddina mudka iyagana ilaahay ou noo barakeeyo mudkuna waxa weeye labadaa kaf ama labadaa calaacaloodoo laysu geeyey muggooda ayaa la yidhaahdaa mud waxadiidka markaasaynu ka qaadanaynaa midhaha ugu horeeya ee markaa soo go-a in markaa dadka la siiyo siiba markaa dadka ahlukhayrkaa ah la siiyo sidaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ay markaa ugu geynayeen ayagoo ducadiisa iyo barakadiisa markaa doonaya in dadka wanaagsan ee ahlukhayrkaa ah la siiyo iyo masaakiinta iyo dadka wanaagsan si ay markaa ugu duceeyaan ayaa markaa wanaagsan waxa kale oo wanaagsan yacnii ayadana in qofka muslimka ahi mar walba markaas uu duceeyo oo markaa risiqa ilaahay uu siiyey inuu markaa ku duceeyo ilaahay inu barakeeyo inuu markaa magaalooyinka dadka muslimiinta inay magaalooyinkooda u duceeyaan oo aan magaalooyinka iyo dhulka la baasaysanin ee dhulkaa ilaahay kugu abuuray ee marka aad ku dhaqanteed ku dhalatay awowyaashaa ku dhasheene ubadkaa uu ku sii barbaarayo in mar walba loo duceeyo la laydhaha ilaahayow noo barakee in markaa wixii wax lagu miisayey hadday tahay saac iyo hadday tahay sacba iyadana markaas loo duceeyo markaas sidaa wax walba loogu duceeyo ayaa ilaahay markaa uu barakaynayaayoo dadka barake iyo khayr u gelinayaa marka ducada noocaas kale waxay tusinaysaa qanaaca uu qofku ku qanacsan yahay wixii ilaahay siiyey doonaya waxaa ilaahay inuu barakeeyo deedna ilaahayna waa u barakaynayaa waa u sii badinaya waa u kobcinayaayo ilaahay waa u ilaalinayaa ducaaul cudaasi waa ducadii hindhisada ee qofku markuu hindhiso loogu ducaynayey nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu idaa cadasa axadukum midkiin markuu hindhiso falyaqul ha yidhahdo alxamdu lilaah ilaahay baa mahadla ha yidhaahdo walyaqul lahu waa kuu walaalkiina ha ku yidhaahdo ow saaxibuhu ama saaxiibkii yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariiso faidaa qaala lahu yarxamuka allah markuu yidhaahdo ilaahay ha kuu naxariisana falyaqul ha yidhaahdo yahdiikum allahu ilaahay haydin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaalkiinna iyo arrimihiinnana ilaahay ha wanaajiyo ayuu odhanayaa in sidaa uu odhanayo oo qofku markaa sidaa uu ilaahay ugu mahadnaqayo kadibna walaalkii uu saa ugu ducaynayo isna saa ugu jawaabayo waxaa warinaya imaamu albukhaari waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja ayaa warinaya imaamu axmed baa warinaya bukhaarina saxiixiisiiyo adabulmufradkaba labadaba waa ku warinaya saxaabiga abu hureyre la yidhaahdo ayaa laga warinayaa midi waa kaa markaa inoo yaallaa ee matnigiisiiba sheekhu inoo dhigtay tirmidi abaayuub isagu wuxuu ka warinayaa inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam idaacadda saaxadigu falyaqul alxamdu lilah calaa kulli xaal ilaahay baa mahadle xaalad kasta walyaqul aladii yaruddu calayka ka u celinayaana ha yidhaahdo yarxamuka allah walyaqul huwa isaguna ha yidhaahdo dabeed yahdiikum allahu wa yuslixu baalakum ilaahay ha idin hanuuniyo xaalkiinana ha wanaajiyo riwaayadda ibnu maaja ee cali laga warinayo waxay iyadu ahayd wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam idaa catasa axadukum falyaqul alxamdu lilah cidda hareero joogtaana markaa ha tidhahdo yarxamuka allah isaguna ha ku soo celiyey yahdikum allahu wayuslixu baalakum ilaahay xaaladiin ha hagaajiyo riwaayada bukhaarigu adab mufradka uu ku warinayo idaa catasa axadukum falyaqul alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ha yidhaahdo walyaqul man yaruddu yarxamuka allah iyadu isbedeli mayso walyaqul huwa yakfir llahu lana walakum riwaayas waxay tilmaamaysaa inuu odhanaya ilaahay annaga iyo idinkaba ha idiin dembi dhaafo markaa waxaa jira hindhiso iyo hamaansi baa kala jira taana waxaa tilmaamaya xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee imaamu lbukhaari uu warinayo abu hureyre laga wariyey wuxuu yahay atahaabu min ashayطaan hamaansigu isagu shaydaan buu ka ahaaday faidaa tahaaba axadukum midkiin markuu hamaansanayo falyaruddahu ma inta uu awoodaha isku celiyo faina axadakum idaa qaala haa daxika minhu shayطaan haa hadduu yidhahdo inuu afkala qaado shaydaanka ayaa ku qoslaya xadiidka kale ee uu warinayo isagana nabigu sa abi saciid alkhudriyi laga warinayo waxaa leeyahay imaamu muslim baa warinaya wuxu uhi idaa tasaaba axadukum midkin marka uu hamaansado ee macnaha hamaansanaya falyumsik calaa fihi afkiisa ha u qabto fa ina shaydaana yadkhulu shaydaanka ayaa kaba gelayo o afka kagaba xaroonayeen xadiid kale oo imaamu albukhaari isna warinayo waxa uu tilmaamaya in allaha yuxibu alcutaas ilaahay hindhisada ayuu jecelyay wayagrahu tahaawuba hamaansigana ilaahay waa necabya waayo hindhisadu firfircooni bay tusinaysaa hamaansiguna wahsi iyo daal bay markaa tusinaysaa fa idaa cadasa faxamid allah marka uu hindhise ilaahay uu ku mahadyo faxaqun calaa kulli muslim muslim kasta waxaa xaqoo samiicahu maqlay an yushamitahu inuu duceeyo wa ama tahaawu hamaansiga miyaa fa inamaa huwa min ashayطaani shaydaan buu ka ahaadee falyaruddu mastadac inta u awoodo ha isku celiyo faidaa qaala haa markuu yidhahdana daxika minhu shaydaan shaydaan ayaa markaa ku qoslaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa hindhisadu inay yihiin nicmooyinka ilaahay uu dadka ugu nimceeyey ee keensanaysa inuu qofku ilaahay ugu mahadnaqo laba arrimood baana ku sugan bay yidhaahdeenoo mid weeyaane waxa uu soo bixinayaa bukhaari iyo markaa uumi ayuu soo bixinayaa halkan maskaxda ku ururay oo haddii markaan aanay ka soo bixin dee waxyeelo geysanaysa ayaa markaa furmaya oo ka soo baxaya midda labaad dee markay hindhisadaas iyo waxaasi ay qabtaan markaa jidhkii waxbaa ku imanaya hindhisadaa marka uu hindhisana waxa weeye jirhkii baa markaa hay-addiisi iyo ictidaalkiisi iyo sidiisii xaaladiisa caadiga ahayd ku noqonaya idan markaa waa shay nimcahoo mudan in ilaahay loogu mahadnaqo midda labaad qofkaa hindhisay in loo duceeyaa waxa weeye dee xaquu ku leeyahay dadka muslimiinta ah xaqulmuslimi cala almuslimi situn markaase wuxu uhi waidaa cadasa waa xamid allah fashamidhu marka uu hindhiso ee ilaahay ku mahadiyo u ducee laakiin qofku haddaanu ilaahay ku mahadinin dee loo ducayn maayo xadiid kalena wuxuu ahaayo marka markaa imaamulbukhaari warinayo idaa cadasa axadukum midkiin markuu hindhiso waxamid allaha ilaahayna uu ku mahadiyo kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu an yaquula yarxamuka allah inuu yidhaahdo ilaahay ha kuu naxariiso markaa cudaaska ay hindhiyseen waa arrimaha ilaahay jecel yahay oo markaa nafci iyo khayr ayaa markaa ku sugan oo qofkiina waxbay u taraysaa dee waxa weeye xamdigaa iyo mahaddaasina way ka dambaynaysaa qofkan hindhisayana waxaa loo baahan yinu codkiisa hoos u dhiga weliba dee uu gacantana markaa afka saara ama marada si aan markaa dee waxa ka soo baxaya aanay iyo candhuubta iyo markaa dadka aanay ugu duulin codkiisana inuu hoos u dhigo waxaa kaloo si ay axaadiidu tilmaamayso hindhisada loo ducaynaya waa saddex jeer intaase wixii ka badani waxa weeye iyadu dee xanuun iyo dur iyo hargabaama waxay noqonaysaa markaa samboor bay noqonaysaa sidaa daraaddeed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiid abu daawuud uu warinaya oo saxiixa wuxuu ku yidhi idaacadda cadasa axadukum midkiin markuu hindhiso falyushamitu jaliisun kala fadhiya ha u duceeyo fain saada cala halaaثa hadduu saddex ka koriyo fahuwa masguum anigaasi waa ka markaa waa waa durisan yahay walaa tushamidu bacda halaaث saddexdaa wixii ka dambeeya ha u ducaynin cuda qaarna waxay dhahay caafaaka allahu baa la odhanayaa ilaahay ha ku caafiyo yacni qofkiina wuu xanuunsanayaae markaa waa taa saddexdaa waxaa kaloo xadiidka xadiidka kale de aynu ka qaadanaynaa in markaa hamaansiguna dee uu yahay shay markaa ilaahay aanu jeclayn inta badana markaa culays iyo markaa wahsi ayuu ku yimaadaa waxaa lagaga hortegayaana waxa weye intuu awooday inuu isku celiyo inaanu afka kala furin aanu haa odhannin inuu gacantiisa markaa afka saaro si aanu shaydaanku ugu qoslin amaba aanu markaa uga gelin masuu xadiidku yidhi maa yuqaalu lilkaafir idaa catasa faxamid allah taasi waxay ahayd dadkii muslimiintae maa yuqaalu waxa lagu odhanaya lilkaafiri gaalka idaa cadasa markuu hindhiso faxamid allahi ilaahayna u mahadiyo waxaa la odhanaya yahdikum ullahu ilaahay ha hanuuniyo wayuslixu baalakum arrinkiinnana ilaahay ha wanaajiyo ayaa la odhanayaa in sidaa lagu odhanayo waxaa warinaya imaamu tirmidi waxaa warinaya abu daawuud bukhaari baa adabulmufradka ku warinaya imaamu axmed baa isaguna warinaya sanadkii xadiidkuna waa saxiix waxaanu ku yimi abi muusa alashcari saxaabigaasaa laga warinayaayo wuxuu hi qolada yahuudda ah ayaa nebiga agtiisa iskaga hindhisin jireen waxay markaa sameeyeen ama sanka waxa iska gelgeliyaan ha iskaga xadanteeyaan ama waxa urursadaana nebiga iska ag hindhisin jireen waxaanay rajeynayaan inuu yidhaahdo yarxamukum allah ilay way garanayaan ogaan bay u diidayeene kutubtoodii bay ku garanayaan nebigii khaatibulambiyaga ahaa ee ambiyada u dambeeyey inuu yahay xasad bay markaa u diidayeen ducadiisuna markaa inay maqbuulo tahay oo ilaahay aqbalayo ayay markaa garanayeen dee nebi maxamedna sala llah alay sl ilaahay siri maayo dee ilaahay baa markaa dee mar walba u waxyoonayo wax soo jira dee u sheegaya oo u waxyoonayey dabeetana agdiisa markay iska hindisyaan ayuu odhanaya nebigu yahdiku llah wayuslixu baalakum ilaahay ha idin hanuuniyo arrintiinnana ilaahay ha wanaajiyo ayuu odhan jiray ilahay ha hanuuniyo hanuun waddada hanuunka ah allah ha idin tusiye arrimihiinana ilaahay ha idin wanaajiyo dee hanuunkaa iyo markaa waddadaa wanaagsan ha ku hagaajiyo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay cid aan muslimiin ahayn in loogu baryo in ilaahay hanuuniyo diinta toosan uu ku hanuuniyo in loogu ducayn karo waxaan bannaanaynuun in ilaahay naxariisteeda loogu ducayo la dhaha ilaa u naxariiso in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiya ayaduna ma bannaana laakiin hidaaye iyo hanuun ilaahay waa loo weydiin karaa waana la habaari karaayo cumuum ahaan ayadoo markaa shaqsi cayn ahaantiisa aan loo sheegaynin ayadana waa la habaari karaayo dee waa arrin mashruuca waana nooc dee difaacidooda ka mid a laakiin in la yidhaahdo ilaahay oo waxa gaal dhulka dushiisa jooga oo dhan mid ha ka reebin taa culimmadu waxay ku tilmaameen ictidaa fi ducaa xadgudub ducadii lagu xadgudbayo dee inay markaa gaala jiraysa ilaa saacadda qiyaamo markay dhacayso dee waa arrin laynoo sheegay markaa taasi waa ictidaa fi ducaa qolo gaara ilaahay ou dabargoo waa la odhan karaa qolo gaara markaa waa la odhan karaa ilaahay ou soo hanuuni oo rajo laga qabo sidii marka allahuma hdi dawsan allahuma hdi dawsan nebigu sala allahu calayh wasalam uu lahaa sida kuwa markaa halkan oo kale iska hindhisiyee naxariista doonayana ayadana waa la odhan karaa waxaynu markaa xadiidkaa dee nimankaa yuhuudda ahi iyo dhagartoodu iyo markaa iyagoo xaqii arkaya inay haddana iska geesmarayeen ayaad markaa halkaa ka fahmaysaa oo ay weliba markaa haddaa naxariis iyo khayr ay ka doonayeen waayo inuu nebi yahay ayay markaa garanayeen ay kutubtooda markaa ku garanayeen adducaau lilmutasawiji waa ducada loo ducaynayo kii guursaday waxaa la odhanayaa baaraka allaahu laka ilaahay ha ku barakeeyo wa baaraka calayka ilaahay korkaaga ha barakeeyo wa jamaca baynakumaa dhexdiinnana fii khayrin ilaahay khayr iyo wanaag ha idinku kulmiyo sidaa in la odhanayo waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ayaa warinaya sanadkii xadiidkuna waa saxiix waxaana laga warinayaa abu hurayra saxaabigaasaa laga warinayaa lafdiga abu daawuudna waxau ahaa ee abu hurayre laga warinayo nebigu sala allahu calayh wasalam idaa rafaca insaanu idaa tasawaj qof marka uu tahniyadaynayo guursaday waxa odhanaya baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr ayuu odhanayay hadda baryahan ay soo baxeen dee jendarka iyo markaa in la isbarbar wado raggii iyo dumarkii ama la simo ayaa waxaad maqlaysaa meelaha ducooyinka iyadoo laga leeyahay baaraka allaahu lakumaa wa baaraka calaykumaa wajaaca jaaca baynahuma fii khayr oo labadii markaa laba laga dhigayo nebiguna kama dhigine baaraka allaahu laka ilaahay a ku barakeey ninka ayaa loo ducaynayaa waayo ninku ka waxguursaday ee reerkan sameeyey ee mas-uuliyadda iyo xilku iyo hoggaanku uu saaran yahay weeye ilaahay korkaaga ha barakeeyo khayr iyo wanaagna haysugu isugu keena ayaa la odhanaya ee markaa labadoodii markaa saa loogu ducayn maayo sidaa nebigu sala اllahu alay slam yidhi ayaa loogu ducaynayaa riwaayaadka qaarkood ayaa tilmaamaya sidaata imaamu axmed oo kale oo saxiixun ligayrihi lagu tilmaamay inuu yihi baaraka allahu lakum wa baaraka calaykum ilaahay hayda haydin barakeeyo oo korkiinnana hayda barakeeyo ayuu yidhi riwaayaa imaamu طabaraaniyu isagana mucjamulkabiirka ku warinayo sheekh albani leeyahay aadaabu zimaamka uu xasan ku tilmaamay allahuma baarik fiihima wa baarik lahumaa fii binaa'ihima ayaan ilaahu labadoodan barakeen fiihima wa baarik lahumaa fii binaa'ihima dhiskoodaana ilaahay u barakeen laakiin xadiidkan caanka ah ee saxiixa ah isaga sidiisaa laga bedeli maayo baaraka allahu laka wa baarika calayka wa jamaca baynakuma bilkhayr khayr weeye baaraka law laka ilaahay kuu barakeeya xaaskaagaas iyo ilmahaaga iyo maalkaaga iyo cimrigaaga iyo wax alliyaaniyo waxaad haysato allah ku barakeey wa wabaaraka calayka ilaahay korkaaga ha barakeeyo khayrkiisa iyo deeqdiisa iyo wanaaggiisa ilaahay ha kuu sii kordhiyo wa jamaca baynakumaa fi khayr khayr iyo wanaagna adduun iyo aakhiraba ilaahay ha idinku kulmiyo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay tahniyo qofkii guursaday lagu taaniyadoo loogu duceeyo arrintaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay carab waxay odhan jireen birafaa'i waalbaniin yacnii iswaafaqidiyo ilaahay ha iska waafajiyo wiilallaha idin siiyo nebiguna wuxuu ugu bedelay tan taa carabtuna waxay la mid tahay wiil iyo caano taynu markaas odhan jirnay labadubana waxay tilmaamayaan inan jacayl eeg birafaa'i walbaniin marka la leeyahay yacnii wadajir iyo wiilal baan idinku ducaynayna innaguna waxaa idhi wiil iyo iyo caanayn idhi markaa labadaba habla nicid iyo habla ka ordid ayaa markaa meesha ku jirtaa nabiguna sala allahu calayhi wasalam ducadaa iyo taaniyaddaa markaa qiimaha leh ayuu markaa ku duceeyey wixii markaa jaahiliyaddu markaa ay samaynaysana hadmi iyo dumin ayuu ku sameeyey waxaanaynu xadiidka kale aynu ka qaadinaya diinta islaamku waa diin barakaysan waxaanuu inoo jideeyey in barako iyo khayran ku ducaysano arrimaha nolosheenna oo dhan dee barakana ilaahay xaggiisa ayuunbay ka timaadaayo albarakatu min allah barakadu xagga ilahay marka meel kale ka timaadaa ma jirto ducaau lmutasaوiji wa shiraa'i daaba waa ducadii ee qofkii guursaday uu ku ducaysanayey iyo daaba markaa iibsigeeda ducaau lmutasawijkii guursaday wuxuu ku ducaysanayey wa shiraa'i daabati wa sha'ri daabati macyar daabadda kii iibsaday kii guursaday wuxuu madaha ku ducaysanayo wa shiraa'i daabati wa cinda shiraa'i daabati daabo iibsigeed wuxuu ku ducaysanaya agteeda ee wadhanayay marka uu guursado ama uu dee daabo soo iibsaday xilligaa hore dee awrkii iyo faraskii iyo wixii la midabay ahaayeen dee iminka haddaad gaari soo iibsanaysa ama aad wax kaloo waxyaalaha la fulaad iibsato wixii aad ku ducaysanaysa weeye wuxuu nabigu sal اllahu عalayh wasalam idaa tasawaja axadum imra'atan markuu guursado ow idashtaraa khaadiman markuu soo iibsado shaqaalo dee addoon oo kale uu soo iibsado falyaqul ha yidhahdo allahuma inii as'aluka khayrahaa ilaahay ow khayrkeedaan ku weydiisanaya wa khayra maa jabaltaha calayh waxaad ku dabeecaysay khayrkeeda ayaan ku weydiisanaya waacuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa sharkeeda wa shari maa jabalta calayh waxaad ku dabeecaysay sharkeeda ayaan kaa magan gelayaa waida ishtaraa baciiran markuu awriibsadana falyaakhud bidirwati sanaamihi kuruskiisa baarkiisa ha qabto walyaqul midla daalika sidaasoo kale ha yidhaahdo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi in sidaa la odhanayo waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya ibnu maaja xadiidka culimada qaarkoodna saxiix ayay ka dhigeen culimada qaarkoodna xasan ayay sanadka xadiidka ay ka dhigeen waxaana laga warinayaa saxaabiga cabdillaahi bnu camr ibnu caas ayaa laga warinayaa lafdiga abu daawuud ee cabdillaahi bnu camr ibnu caas laga warinayaana waxa uu ahaaye nebiga uu ka warinayo wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi idaa tasawaja axaduku imra'a hadduu midkiin haweenay guursado ow ishtaraa khaadiman hadduu khaadim iyo addoon markaa u shaqeeyo soo iibsado addoon ama addoon falyaqul allahuma inii as'aluka khayrahaa wa khayra maa jabaltaha calayhi wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayhi waida shtaraa baciiran markuu soo iibsadona falyakud bidirwati sanaamihi kuruskiisa baarkiisa ha qabto walyaqul midla dalika sidaasoo kale ha yidhaahdo abu daawud wuxu uhi abi saciidba wuxuu korinayaa uma liyakud binaasiyatiha waliyadcu bilbaraka halkaa fooda ha qabto yacnii addoonkii iyo ruuxii dumar ahayd markuu guursado ha yidhaahdo ku ducaysa markaa inuu ilaahay u barakeeyo allahuma inii as'aluka khayrahaa khayrkeeda ayaan ilaahay ou ku weydiisanaya wixii khayr ay leedahay wa khayra maa jabalta caleyh waxaad ku dabeecaysay akhlaaqda wanaagsan ayaan ku weydiisanaya wa acuudu bika min sharihaa sharkeedaan kaa magangelaya wa shari maa jabalta calayhi iyo waxaad ku dabeecaysay sharkiisa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa markaa inay sunno tahay oo ay wanaagsan tahay qofku marka uu xaaskiisa la aqal galo inuu gacantiisa halkaa hore fooda inuu saaro uma liyakud binaasiyata waliyadcuu bilbaraka fi lmarati walkhaadim ayaa nebigu halkaa hore bismi illaahi ayuu odhanayaa ilaahayow ii barakee ayaanu markaa odhanayaa oo ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda khayrka dumar gabadhuna de waa in markaa si wanaagsan awada dhaqantaan waa in markaa uwad wanaagsan ilaahay uu kaa siiyo adiga iyo ehelkaaga iyo ummaddaba waa inay si wanaagsan u dhaqanto ubadkana markaa si wanaagsan ay markaa ay u tarbiyadayso waayo shumi iyo dhibaata inay ka iman karto ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay xadiidka imaamu lbukhaari warinayo wuxuu uhi in kaana shumu fii shayin fa fi daari wاlmar'ati wاlfaras haddii balaayo iyo baas uu jiro waxau ahaaday daarta iyo haweenayda waxaaska iyo faraska yacnii inay markaa ku waafaqi waayaan oo ay iswaafaqi weydaani oo ay wax kaala kulmaani saddexdaas ayay ka yimaadeen baa nebigu sal lla alay slam shumi iyo balaaya inay ka raacdo la arkaa markaa daartii inay kugu cidhiili noqoto jaarkoodu jaarkeedu xumaado ay isdhibtaan waa shumi ay daartu leedo haddaad waxyaalaha ku aragto waa la yska iibiya waa la isdhaafiya shumiga haweenaydu hadday kuu dhali weydo hadday markaa dee dhib badato haddii markaa ay iswaafaqi weydaanna dee ayana in la kala fududaado ayaa wanaagsan dee faraskuna markaa ama dee gaariga lafdiisii mid baa kulayn kula soo galaya oo dhib kuu keenaya dee isagoo kulayn iyo dhib kula soo galaya inaad ka laalaado un maahe hadduu ku waafaqi waayo markaa inaad isdhaafiso ayaa iyaduna markaa wanaagsan xadiidka markaa waxaa guud ahaan aynu ka qaadanaynaa in wax kasta oo markaa ku soo gala inaad markaa ilaahay magaciisa u qabato inaad weydiisato ilaahay inuu kuu barakeeyo ayaa markaa wanaagsan weliba haweenayda inay markaa wada tukadaan oo laba ragcadood ay wada tukadaan oo weliba ducadaagu ku ducayso ayaa wanaagsan si axaadiida kaleba ay tilmaamaysay adducaau qabla ityaani zawja waxa weeye ducadii lagu ducaysanayay intaanu xaaskiisii aanu u tegin amaanu u galmoonin wuxuu odhanaya bismi illaah dariska qeybtiiso halkaa inu ugu joogto wallahu aclam